وبركاته الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إخوتي في الله رب سبحانه وتعالى بمهضر دhan u sugnaatay allah islaamka qiimaha iyo qaayaha lanugu hanuuniyey islaamka fadliga ilaahay iyo maaragtay deeqdiisa ilaahay subxaana wa tacala nagu waafajiye man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ikhwati fi llaahi kelimadayda caawa in sha allahu tabaaraka wa tacaala aan halkan iskugu dardaarmayno waa tawjiihaad nabowi ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam dardaarankiisa iyo tawjiihaadkiisa ummadda uu siinhayey weeyaan waa dhaxalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam saad ogsoontihiinba dhammaanteen shareecada islaamka iyo diintu bani aadamka ay la hadlayso sida haalibka boqolkiiba lambar badan bini aadamka laba qayb buu ka kooban yahay mid waa jidhkan kore weeyaan oo boodhinka la yidhahdo jidhkan kore wey midna waa ruuxda iyo waxyaabaha macnawiyaadka gudaha sida haalibka shareecada islaamka ruuxdaa macnawiga ayay la hadashaa ruuxdaasay la hadashaa ee xoogga badan jidhkan kore waxaa ka xoog badan ruuxda ruuxda iyo sifaadka uu qofku uu leeyahay ayaa ka xoog badan jirkan kore oo maxay tahay ruuxda uu qofku leeyahay sifaatku maxay tahay sifatu sidqi runta uu qofku ku dadaalo ammaanada shajaacada daaqda waxyaabahaasoo dhan waxaa weeyaan xusnulkhuluq waxyaabahaasoo dhan ee macnawiyaadka ayaa ka xoog badan jirkan kore oo la dhiso saas darteed shareecadu qofka waxay ka dhistaa waxyaabahaasay ka dhistaa inuu runta ku dadaalo inuu deeq uusan bakayl noqonin inuu runta ku dadaalose beenaalo uusan noqon oo beenta iska ilaaliyo runta iyo saaxiibu sidqi uu noqdo inuu deeqsi iyo sakhinimo uu ku sifoobo oo iska ilaaliyo bukhliga inuu geesi noqdo oo fulaynimadka iyo waxyaabaha xunka uu iska ilaaliyo inuu saaxibulkhuluq uu noqdo habdhaqanka dadka ula dhaqmahayo inay wax fiican tahay inuu qaab fiican oola dhaqmo sifatu alamaana iyo cadamu alkhayaana inuusan wax khayaaminoo amiin u noqdo waxyaabahaasoo dhan waa sifaadka macnawiga weeyaane qofka ay shareecadu ka dhisaysa wey inuusan maaragtay qanaaco u yeesho oosan qofun guri weyn uusan noqonin waxaa ilaahay uu siiye uu ku qanacsan yahay waxyaabahaasoo dhan bay shareecadu qofka ka dhisaystaa intaasoo dhan qofka hadduu ka fiicnaado boodhkan korema naf ma leh walidaalika shareecadu waxay wuxuu rasuulku yidhi calayh isalaatu wassalaam almu'minu alqawiyu khayrun wa axabu ila allahi min almu'min adaciif qofka mu'minkaa xoogga leh ayaa ilaahay agtiisa looga kalgacayl badan yahay oo ka khayr badan ka daciifka looma jeedo mu'minka la sheegahay mid xoog badan oo intaasoo kiila qaadahayo looma jeedo waa mu'minka iimaankiisa xooga badan yahay yaa wuxuu ka qahr badan yahay mid iimaankiisa daciif yahay si kasta u xoog badnaadee iimaankaadu hadduu dhisan yahay haddaada tabar badan oo jidhka kora aada lahayn iimaankaa xooga badan baa waxoo dhan ka xoog badan marka rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu tirmidi raxmat ullaahi calayhi uu soo saaray kitaabkiisa sunanka uu ku warinayo abu ciisa atirmidi raxmat ullaahi calayh sheekh naasiridiin raxmatullaahi calayhina uu saxiixinayo xadiidka laba kun iyo afar boqol iyo toddoba raqamka xadiidkii ku saxiixinaya kadalika silsila asaxiixana wuu ku saxiixinaya sagaashan iyo saddex raqamka abu hurayre ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka warinaya xadiid cadiima weeyaan shan arrimood buu rasuulku ku tawjiihinayay ummadda ummaddii buu hor istaagay oo saxaabatu rasuulillahi buu hor istaagay wuxuu ku yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam man ya'khud canii haaulaa'i alkalimaat oo fa yacmala bihinna aw yucallima man yacmalu bihin yaa kelimaadkan iga qaata oo ku camalfala ama hadduusan ku camalfalaynin yaa intuu iga xifdiya qof kaleo ku camalfalahaya bara man yaakhud canii haaulaa'i alkalimaat oo fa yacmala bihinna aw yucallima man yacmalu bihinna ama man yacmal bihinna yaa ku yaa iga qaata kelimaadkan oo ku camalfala ama cid ku camalfasha bara dhowr jeer markuu rasuulku ku celiyay calayhi salaatu wasalaam abu hurayre ayaa farta taagayo ana yaa rasuulallaahi buu yidhi aniga ayaa qaadahaya kuna camalfalahayana dadkana barahayuu yidhi halkan waxaa laga qaadanayaa abu hurayre xirsigiisi iyo dadaalkiisa iyo siduu ugu dadaali jiray maarata dhaxalka rasuulka calayh isalaatu wasalaam iyo cilmiga baa laga qaadanaya ana yaa rasuulallaahi buu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam rasuul allahu anaa kaa qaadahaya kuna camalfalhaya qof ku camalfalayna anaa barahayuu an kelima ayuu rasuulka alayh salaatu wasalam markaasu abu hurayra wuxuu leeyahay facadda hamsa shan arrimood buu rasuulku tiriyey calayhi salaatu wasalaam waa shan arrimoodoo maanta mujtamaceenna markaad ka fiirisid mujtamacaadka shantaa arrimood ku yaraato waa mujtamacaad khariban bay noqonayaan qof kasta inuu isku dayaa loo baahan yahay shantaa arrimood midda koobaad rasulka wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam abu hurayra marka wuxuu yidhi markaan saa ku idhi waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam fa akhada biyaddi gacantayduu rasuulka qabtay buui saasuu gacantii qabtay facadda hamsan markaasuu shan tiriyey bu tu gacanta saa ii qabtay ayuu shan arrimood buu sheegay bu wuxuu ku yidhi rasuulka calayh salaatu wasalaam midda koobaad ittaqi almaxaarima takun acbad annaas maxaarimta ilaahay iyo xuduudda ilaahay wuxuu ilaahay kaa xarimay ka fogow dadka ka ugu cibaado badan baad noqon bu ittaqi almaxaarima takun acbad annaas maxaarimta iyo muxaramaadka iyo waxa alla uu kaa reebay ka fogow dadka ka ugu cibaado badan baad noqonaysaa midda labaadna wuxuu ku yidhi warda bimaa qasama allaahu laka takun agna annaas wuxuu rabbi subxaanahu wa tacaala qismadiisa iyo qadihiisa iyo qadarkiisa uu kugu dhacay ku raadli noqoo ku qanacsanow dadka ugu taajirsan baad noqonaysaa xoolo badan maho taajirnimadku waa qanaaca qalbiya wey oo waxaa yarka ilahay kusiy ad ku qanacsan tahay oo alxamdulilah ad leedahay warda bimaa qasama allaahu laka takun agna annaas wuxuu rabbi subxaana wa tacaala qismadiisa uu kugu talagalay ay kugu dhacday ku raadli noqo dadka kale ugu taarjirsan baad noqonaysa wuxuu ku yidhi kii saddexaad wa axsin ilaa jaarika takun mu'mina jiraankaadana wanaag u samee mu'min dhabaad noqonaysaa ka afraadna wuxuu yidhi wa axibba linnaasi maa tuxibbu linafsik dadkana waxaad la jeclaataa naftaada waxaad la jeceshahay ummaddana la jeclow takun musliman muslim dhab oo xaqiiqa ayaad noqonaysa midda shanaad ee u dambaysana wuxuu ku yidhi walaa tukir اdaxika qosalka ha badin faina karata اdaxiki tumiitu اlqalba qalbiga ayuu dilaa qosalka faraha badan qalbiga ayuu dilhayaa qalbiga qofka hadduu dhintana haddee qof maaragtay nafle ma noqonayo ikhwati fi llaahi shantaa arrimood oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam tawjiihaadkiisiia xaqiiqatan haddee mid kasta aan dul istaagno waa wax cajiiba wey haddaanu soo qaadanno midda u koobaada u horraysa ittaqi lmaxaarim ayuu yidhi waxyaabaha muxaramaadka alla subxaana wa tacaala uu kaa xarimay ka fogow dadka ka ugu cibaada badan baad noqonaysaaba culimmadu markii xadiidkaa ay sharxeen jumladaa keliya markii la sharxay ay sharxayaanoo leeyihin ittaqi lmaxaarima waxay leeyihiin waxyaabaha ilaahay uu kaa xarimay haddaad ka fognaato alijtinaabu cani almacaasi alijtinaabu cani almacaasi walibticaadu canha macaasida iyo muxaramaadka ilaahay uu kaa xarimay haddaad ka fogaato naftirkeedaa cibaadaawey cibaadadu imtiaal inaad shay lagu yidhi samee aad samayso iyo shay lagu yidhi ha u dhowaanino ka fogo aad ka fogaati wey idan wixii lagaa xarimay haddaad ka fogaatay waxaa weye naftirkeeda cibaadaa wey cibaada cadiima wey xaaraam ha cunin baa lagu yidhi xaaraamtii baad ka fogaatay riba ha qaadanin baa lagu waad ka fogaatay shirki ilaahay ha u samaynin baa lagu waad ka fogaatay wax allaale iyo wixii mamnuuc ahaayoo dhan baad ka fogaatay waa cibaado weeyaane qofka tada ugu cibaadaysan baad noqonay ugu cibaado badan baad noqonaysa leannahu muxaramaadka o dhan baad ka fogaad hataa culamadu waxay leh hadaad cibaado badan aada keenin oo uun waajibaadka keliya aad ilaashatay muxaramaadkana aad ka fogaatay haddii intii yareedeed la timid baa in qiimo le noqonaysa yaa qiimo noqonayso waaji muxaramaadka iska ilaalisay baa cibaada saxiifadaadii nadiif bay noqonaysaa wax badanoo xumaana lagu qori maayo wii xumaana lagu qori haya waad ka fogaatay xogaaga yaraa ee cibaadada eed samaysay baa laguu qori idan taslam waad nabadgeli idan ittaqi lmaxaarima maxaarimta ilaahay subxaana wa tacaala uu kaa xarimay ka fogowba idan maxaarimtu way farabadanta shirkiyaadka maxaarimtu mid afcaal iyo mid ictiqaad iyo mid qawla intuba ka fogow wey wixii qawloo lagu hadlayo munkar ha ku hadlin wixii ictiqaadoo gudaha laga rumeeyo oo baatila ka fogow shirkiyaadka iyo khuraafada iyo bidcada iyo xiqdiga iyo xasadka iyo waxyaabahaasoo dhan ee quluubta ku shaqala ee maradka keenaya ka fogowa waxa muuqaalka lehee maaratay muuqdana ka fogow carabkaada ilaasho ilaali carab jawaarixdaadii iyo xubnahaada ilaali itaqi lmaxaarima takun acbad annaas idan maxaarimta iyo muxaramaadka looga fogaado naftirkeeda cibaada tawjiihaadka nabowiga haddaada wax kala samaynin ood aamusta ood waxyaabaha muxaramaadka aad ka fogaatid ma qof cibaado ku jiraad noqonaysa waad nabadgelaysa laakiin waxyaabaha innaga na kharibay waxaa na khariba waa rasuulka alayh salaatu wasalaam uu saxaabadiisu yidhi atadruuna man ilmuflis qofka mufliska ma taqaanaan caydha xadiis saxiix muslim ku soo aroor waxay ku dhaheen rasuul allah muflis waxaa la yihahdaa man laa dinaara walaa dirhama lah dinaar iyo dirham qof aan lahayn baa muflis la yihahda wax shilina oo maaragtay mulkii uga aana jirin kaasaa muflis la yihahda midkaan ma uhid muflis muflis waxaa la yihahdaa buu yihi qiyaamada qof acmaal fara badan la imanhayo saalix salaad buu la iman iyo zako iyo soon iyo cibaadaad fara badan buu la iman laakiin ummadda ilaahay oo dhan baa soo dhoobanaysa waqad shatama haada waqatala haada wasafaka dama haada waladama maarata khada haada adoo isagoo dadkii oo dhan miduu qaniino iyo miduu dilo iyo miduu xangurufto uu ka dhigay iyo miduu cirligiisi uu dhaawaco iyo miduu xanto ummadda ilaahay oo dhan baa isugu imanaysa oo qabsanaysa maxaa la samayn marka ummadda ilaahay markay soo wada dhoobtaan oo nin kasta uu dacwo u qabsada nin yidhahda wuu idilay iyo nin yidhaahda waa aflagaaday iyo nin yidhahda waxanbu igu sameeyey iyo xoolahaygii buu dhacay waa i dhaawacay kanbu igu sameeyey xasanaadkiisii baa la qaadi marka nin kasta inta dacwadiisi iyo dhibaatadiisi ahayd oo xasanaadaa la siinaya loogu bedelaya hadday isku dhammaadaan waa alxamdu lilah laakiin haddii xasanaadkiisi ay dhammaadaan oo weli dad soo hadrhaan weli dacwo u qaba sayi-aadkoodii baa laga soo qaadaya markaas isaga dusha laga saaraya fatutrax maarta fi naar naarta markaa lagu tuuriba ninkaasaa muflis liannahu adduunka wuxuu soo tabcahaye ee cibaado ahy ee intaa uu ku soo dadaalay salaatuleil uu tukan jiray intaa sadaqa uu la baxayay intaa uu ordahaye cibaado ahayd aakhire markuu yimid waa ka qaawanaad waxay dhexalsiisay naar inuu galo maxaa yeeley ummaddii baana ka nabadgelin wixii muxaramaad ahaa baana ka nabadgelin idan waa caydhooba caydha rismiga waa ninkaas wixii uu adduunka soo sameeyo waa khasaara fi dunya waalaakhira adduunkiina waa ku khasaarayo wixiu adduun ku rafaadahay oo dhan oo rafaad waxaan rafaad ahayn oo adduunka ka helay male aakhire markuu u baxsan lahaana ummaddii kalaa ka qaadata idan mufliskaase marka ittaqi lmaxaarima takun acbad annaas war maxaarimta iyo muxarimaadka ka fogow oo alla subxaana wa tacaala ka baq dadka ka ugu cibaado badan baad noqonaysaabal midda kale labaad wuxuu ahaa wardab bimaa qasama allahu laka takun aqna annaas rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu kuu qadaray ee qismadiisa ay kugu dhacda ku raadli noqo dadka kan ugu hanisan baad noqonaysa ikhwati fi llaahi waana masale muhiima middaas qanaaca inuu qofku qanacsan yahay qadaa'ullaahi wa qadarihi inuu ku qanacsan yahay waa shay muhiima waana shayga dawo kale ayna jiraynin ilaa asaga in la hela mooyaan wax kasta haddii lagu siiyo haddaada ku qanacsanayn oo qadaha ilaahiy qadarkiisa aada ku qanacsanayn waxba kuma deeqahay caalamkao dhan wuxu hay haddii lagu siiyo ase qanaaco aada lahayn waxba kuma tarayso walidaalika rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam xadiid saxiix muslim iyo tirmidi iyo ibnu maaja intuba ay warinhayaan oo xadiid haabit ah, rasuulku wuxuu yihi alayh isalaatu wasalaam qad aflaxa man aslam qofka islaamay waa guulaysta qad aflaxa man aslam wa kaana risquhu kafaafan waqanaca allahu bima ataahu yacni waxaa guulaystay qofka islaama islaamkii haddaad soo gasho guul baad ku taaganta oo gaalnimo iyo shirki iyo kufri ilaahay kaa badbaadiyey oo ilaahay islaamka ku waafajiyey muslimaad waad ood islaamtay waad liibaantay waad guulaysatay wa kaana risquhu kafaafan risqigiisana in ku filan maalinkiisaas noloshiisa noolmaalmeedka ahoo qadadiisa iyo quraacdii iyo cashadii wax ka badanna haysanin intaa haysta oo waqanacahu llaahu bimaa aataahu alla subxaanahu wa tacaala uu ku qanacsiiyey waxaanu haystay intan uu alla siiyey buu ku qanacsan yahay noloshiisa maalmeedkiisa iyo murumaalkiisaas intaasaa ilaahay u qadaray intii buu ku qanacsan yahay qad aflaxa man aslam wa risquhu kafaafan waqanacahu اllaahu bimaa ataahu wuxuu ilaahay siiyeyna alla ku qanacsiiy waa qofka ugu guul badan wey waxaa dhici karta inuu malyanis qofkan leh laakiin qanaaca qalbiya uusa haysanin laysa alhinaa maarata can karat اlmaal hinanimadku karat اlcarad iyo xoolo badan maaha inama alhinaa hina nafsi nafsiyan inuu qofku qanacsan yahay taasa waxaa dhici karta inuu melyan isleeyahay laakiin nafsiyan waa baahanya idan waxaa weeyaan oon baa usii ziyaada waxaa usii ziyaada halac iyo waxa la yidhahda adduunye jacayl idan waxaa ka khayr badan wax yar ood haysato ku qanacsan kaasaa ka nolol fiican idan ikhwatii fi llaahi qanaacadu waa qanaaca qalbiya oo qofku wuxuu ilaahay siiyey uu ku qanacsan warda bimaa qasama allahu lak ilaahay inta uu qayb ahaan kuu siiyey inaad ku qanacsanaad xoogaa yar buu ilaahay ku siiyey qismada ilaahay rabbulcaalamiin makhluuqa asagaa abuurta asagaana u qadara qof kastaba waxuu ugu talagalay buu siiyaa ilaahay uma kala exdo dadka caadil weey ninba intii uu maaragtay ugu talagalay buu siinaya inaad alxamdu lilaahi atraa maalinkaa haddii ku soo gelaysa kun shilin alxamdu lilaahi baad leedahay kaatin yar baad leedahay dukaan yar alxamdu lilaah waxaa weya muslimna aad tahay caafimaadna aad qabtay alxamdu lilah inaad tiraa malyan dheer baad noqonaysaa laakiin haddaad belyanis aad leedahay oo laakiin welwel uu kugu jiro oo caalamka waxaa yaallo o dhan inay gacantaadu soo galaan aad rabti oo hungurigaa uu kugu jiro waxba kuma tarayso kuma qanacsana wux ilaahay subxaana wa tacaala ku siiy idan waa arrin muhiima ah arrintaas warda bimaa qasama allahu laka takun aqna annaas dadkana u qanis walidaalika rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam isagoo arrintaa in badan ka hadlay ayaa wuxuu yidhi xadiid xasana oo tirmidi ibnu maaja iyo kayrkiiy warinayaan rasulku wuxu yidhi calayhi isalaatu wasalaam man asbaxa minkum aaminan fii sirbihi mucaafaa fii jasadihi cindahu qutu yawmihi faka'nnamaa xiizat lahu dunya bixadaafiriha aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam qof waaga markuu u beryey asagoo mumina man asbaxa minkum mumina asagoo maaragtay ama aaminan isagoo aamina man asbaxa minkum aaminan fii sirbihi asagoo aaminoo cabsi iyo waxba aan lahayn oo cabsanaynin baa reerkiisii iyo dadkiisii wuu ka soo waaberiistay waagi waa u beryey man asbaxa minkum aamina fii sirbi ehelkiisii wey yuu ku dha waa berisay waagi baa kugu beryey halkaasaad seexatay magaalada gaaris baad habeenkii bariday oo degan tahay cabsi iyo walwal kugu jirana ma jiro ehelkaadii iyo carruurtaadii baad ka soo dhex doostay adoo aamina oo cabsi iyo wax ku cabsigeli midnaan jirin mucaafaa fii jasadi jidhkiisana waa caafimaad qabaan lixda lixaada ilaahay ku siiyey saddex boqol iyo lixdanka xubnoodee ilaahay ku siiyey yaad caaf ku caafimaad meel ku xanuunaysa male cindahu quutu ymi bal maalinka wuxuu ku qadayn lahaana hayst adduunyada fakaanamaa xiiza lahu dunya bixadaafir adduunyado dhan nin gacanta laga geliyu la midi waad caafimaad qabtaa aaminna waata reerkaadiina waad la joogtaa wax kaa maqanma maalinkaa qadadeediina waad haysataa adduunyadiiba intaas weeyaan adduunyada dhan waa intaas alxamdu lilah inaad tidhahda baa lagaa rabaa alxamdu lilah caafimaad baad qabtaa aaminna waata ehelkaadii iyo carruurtaadi reerkaadiina waad dhex joogtaa maalinkaa waxaad ku qadayn lahaydna waad haysataa oo bini aadam uma baahna ani baa tahay marka adduunyadii o dhan nin gacanta laga geliyey waa haddii aad ku qanacsan tahay walidaalika rasuulkeena xadiid kale wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya adduunyada man kaanat man kaanat alaakhiratu hamahu jacala lahu hinaahu fii qalbihi wajamaca lahu shamlahu waatat اdunya wahya raaqima waman kaanat اdunyaa hamahu jacala allahu faqrahu bayna caynayh wafaraqa calayhi shamlahu walam yaatihi min addunya ilaa maa qad qudira lah xadiid imaam tirmidi qayrkii warinaya min xadiid anas bin malik radi allahu tacala canh waa xadiid saxiixa hamigiisa ninka ay aakhiro noqoto oo aakhiro ka walwala qabriga ka walwala qabriga waxa ka dambeeya ka walwala sakaraatulmowt ka walwala talow maxaad la kulmi doontaa fadeexo ka cabsada qiyaamada adduunka nin kasta dhar buu qabaa cid cidda kale wax ka og ma leh nin kastana safku wuu camirhayaa oo salaaddii wuu tukanaya laakiin aakhira war jira imisaa munaafiq dadka ku dhex jira imisaa quluubtoodu jirantahay imisaa shirkiyaad ku dhex jirta meelaad u kici doontay war omed waxaad camal aad samaynaysa talow ma lagaa aqbala mase lagama aqbal salafkeenna hor waxay dhihi hal hal salaad hal salaad haddaan ogaan lahaa in laga aqbalay si fiican baan u seexan lahaa bay dhihi jireen hal salaad haddaan ogahay in laga aqbalo waxaan salaad tukanahay hal ka mida in ilaahay iga aqbalay haddaan ogaan lahaa qalbigaygu wuu degi laha bay dhihi jireen waxaanan salaad tukanayna in la aqbalay in kale allahu aclam war ooma hayno idan waxaasoo dhan iyo aakhirada qofka ka welwala ilaahay qalbiga qanaacu u gelinaya hani buu noqonayaa adduunyadiiba wuu iloobiba wixii umuuree ka kala fogaana ilahay baa usoo uruurina leannu nin aakhiro ujeedsada wey adduunyadiina ayadoo dalbaysayba u imanba oo socotaba waa kii soomaliya dhihi jira addunya nin aan raadsanaynin bay ag joogta nin aakhiradiisa ujeedsaday macnaheedu maaha in lagu lehay masaajidka dhex fadhi oo meel ba ha u dhaqaaqin oo waajibaadkaada baaldareema oo ee hamigan iyo jacaylkan faraha badan iska yaree baa lagu lehay oo aakhira war tiraayo halkaa ukac aakhira ninka in badan xusuusta ilaahay qalbiga ayaa qanaaco u gelinaya inta yarta hoosta ilahay ku qancinaya aakhiradiisa u shaqaysanaya wixii umuurihiisa o dhanna waa jamaaca lahu shaml umuurihiisa o dhan ilahay baa usoo ururinaya waatati dunya wah yaran adduunyadiina iyadoo socoto sandulaysan bay u imanaysa wa bilmuqaabil waman kaanat اdunyaa hamahu ninka hamigiisa iyo awooddiisa oo dhan ba adduunye hal yidhaahda jacala allaahu faqrahu bayna caynayh faqriga halka laga saari baan labadiisa indho dhaxdooda faqrigiisa la soo istaajinayo bimacnaa shayga halka lagu soo istaajiyo miyuu kaa qarsoon yahay waa ma jirta waa si fuulaad u arkaysa idan faqrigiibaa indhihiisa hortiisa lasoo dhigahaya faqrigii buu toos u arkahaya mar hadduu faqriga arkana ka baxsan way faqriga ka baxan buu leeyahay waa carari idan wax deeqiba male qanaacadii oo dhan baa ka tegaysa weligii adduunyadan buu caydhinhaya wa faraqa calayhi shamlo mar hadduu adduunyada u ordo oo aakhiradii u iloobo ilaahay umuurihiisa o dhan wuu ka kala tuuraya laba shay isu keenu ismaayo si kasta hadduu u ordo albaabku fura waa laga xidhi dukaanku fura waa la jabsan oo tuuga u imaanayso eber ka dhig wafaraa alayhi shamlahu wafarraqa calayhi shamlahu umuurihiisa o dhan ilah baa ka kala tuuraya walam ya'tihi min addunya ilaa maa qad qudira lah adduunyadiina intuu ilaahay ugu talagalay ka badan muu helayo qismada ilaahay wax ka badan muu keeni karo si kasta hadduu u ordo xoogayaan isticmaali iyo hebel hadduu yidhaahdo intuu ilaahay ugu talagalay ka badan muu keeni karo walam yatihi min adunya ilaa maa qad qudira maanta afar iyo labaatanka sac hadaad shaqayso kun shilin hadduu ilaahay kuu qadaray inay ku soo gasho ka badan ma soo gelin karti ka badan ma keeni karti si kastad orad ee macnaheedu waxaa weeyaan tartiib qadarka ilaah iyo qadlihiisa rumee sababkiina la imow hana istusinno hadhiin xooggaada wax ku keen ilaahay tala saaro wa ina lanaa lalaakhirata waluulaa war addunya aakhira annagaa iskale wey ee annaga naga dalma wey oo ilaahay u carar idan qanaacadu waa shay muhiima warda bimaa qasama allaahu laka takun aqna annaas dadka kan ugu hanisan baad noqonaysa oo ugu hanisan ee ugu meliyan dheersan baad noqonaysa waa hadda waxaa ilaahay uu kusiy ku qana waa waxa maanta na haysta wey maanta gaaris maalka iyo xoolaha yaalla caadi moo laakiin waa yaa garanaya qofka ilaahay garansiiyon baa garanhaya maraaxiisha ay gaari soo marto iyo intay ahayd iyo sida la ahaa maanta haddii la miisaamo dhaqaalaha gaaris yaalla intay ayadu isbixiso oy si fiican maraakis iyo masaajid iyo jaamacado iyo waxoo dhan ay dhisaan oo magaaladooda ay muraayad ka dhigaan iyo masaakiin kale iyo muslimiin kalena caawin lahayn laakiin ma fahansan yihin ree gaaras arrintaa ma ku qanacsan yihin waa ma jirta waa caalamka na soo gaadho may leeyihin sakaraad baan nahay waan baaba'nay dawladdu jidadaada noo samayso dawladdu waxa ha noo qabato dawladdu kan ha noo samayso iyay weligood u taagan yihiin inaan ayagu wax qabsan karaanoo dhaqaalo haystaan kuma qanacsano kuma qanacsano ilaa in yaroo ilaahay tusa mooyaane in yaroo ilaahay maaratay uu tusa mooyaane kuma qanacsana sida haalib abadan idan waxaa weyaan ikhwati fi llaahi qanaacadu warda bimaa qasama allahu laka takun aqna naas waa shay muhiima qaybta saddexaad waxay ahayd wa axsin ilaa jaarig waa masalada muhiimka haddaad maxaarimtii wix ilaahay kaa xarimay aad ka fogaato wixii ilaahay qism ahaan uu kuu qadarana raadli aad ku noqoto martabada saddexaad waxaan wa axsin ilaa jaarig jiiraankaadana wanaag u samee takun mu'minan mumin kaamil aad noqonaysa macnaheedu maaha inaad aad gaal noqonaysa haddaada jiraanka wanaag u samayn ee waxaa weya iimaankaadu waa naaqis iimaankaadu inuu kaamil noqdo haddaad rabto oo hundred percent boqol kiiba boqol u noqdo asbaabaha iimaanku uu ku kobco waxaa ka mida jiraanka wanaag loo sameeyo wa axsin ilaa jaarika takun mumina mumin dhab aad noqonaysa rasuulkeena calayh isalaatu wasalaam jiraanka waad garanaysaa xuquuqdiisa intuu ka hadlay wallaahi laa yuminu wallaahi laa yuminu wallaahi laa yumin rasuulka alayh salaatu wasalaam man laa ya'manu maaratay jiraanu bawaa'iqahu saas bawaa'iqahu jiraankiisu qofkuusa aamin ka noqonin dhibaatooyinkiisa qofkaas ilaahay subxaana wa tacaala ma rumayn axadkiina iimaan dhaba lagama helin waxaa kaloo uu rasuulku yidhi axadkiin janno geli maayo qofka jiraankiisa uusa dhibkiisa ka nabadgelin janno ma gelayaan idan jiraanka aad iyo aad buu rasuulka uga hadlay hataa rasuulku wuxuu yidhi jibriil baa in badan ii dardaarmay jiraanka kaana jibriil yuusiinii biljiraan jiraanka iyo jiwaarku ii dardaarmi jiray in badan xataa danantuhu annahu sayuwariuhu ilaa aan ka malay inuu dhaho jiraanka jiraanka kale ha dhaxlo xaqaysa intay dhan tahay jiraankan iyo jiraanka ha isdhaxleen ilaa aan ka ilaa aan ka malayo inuu saas soo wado aad buu jibriil igu dardaarmay jiraanku jiraanku ama gaal ha aado ama muslim ha aado inaad iska ilaaliso xuquuqdiisa lagaa rabaa inaad xuquuqdiisa aad siiso hadduu muslim yahay aad booqati aad salaamti wax dhibaata aflagaada iyo adin iyo carab iyo midnana xaggaada uusan ka gaadhin bal culimmadu waxay dhahan jiiraan wanaagu keliya inaad ixsaan u samaysi maahe dhibaatadiisa inaad u dulqaadati weeyaan hadduu jiiraan xun kugu noqdo u dulqaado taxamul اlaadaa baa layihahda inaad wixii dhibaataa u dulqaadato walidaalika salafkeenna hore aad bay arrimaha u samayn jireen rasuulkeena alayh الsalaatu wasalaam xadiis صaxiixa wuxuu ku yidhi wuxuu rasuulku yidhi alayh الsalaatu wasalaam khayru اlaصxaabi cinda allahi khayruhum lisaaxibih saaxiibka kan ugu khayr badan ilaahay agtiisa waa ka dadka asxaabtiisa u khayr badan wey oo wanaag iyo khayr u sameeya wa khayru اljiiraani cinda allah ilaahay agtiisana jiiraanka kan ugu khayr badan khayruhum lijaarihi jiiraankiisa kan ugu khayr badanoo wanaag u sameeya wey xadiidka imaam tirmidi iyo kayrkii baa soo saar yaani asxaabta iyo dadka rafiiqyaha waxaa ugu qiimo badan oo ilaahay agtiisa karaamo iyo wanaag ku leh qofka asxaabtiisaas wanaag u sameeya jiraankana waxaa ugu qiimo badan qofka jiraankiisa wanaag u sameeya jiraankiisa ka dadaal salafkeenna hore waxay samayn jireen jiraanka aad bay isaga ilaalin jireenoo hata jiraanku gaal haddii iyo xuquuqba kugu leh waxay culimmadu dhahaan jiraanku saddex qaybood weeyaan jiraan saddex xaq kugu leh iyo jiraan laba xaq kugu leh iyo jiraan hal xaq kugu leh saddexdaa darajey kala leeyimaad jiraanka saddexda xaq kugu leh waa jiraan waana muslim waana qaraabadaa wey idan xuquuq اljiiraan iyo xuquuq اlqaraaba iyo xuquuq اlislaam saddexdaasu kuu leh waa muslim oo xaqu lmuslimi cala almuslim buu kuu leh waa jiiraanka xuquuq اljiiraan buu kuu leh waa qaraabadaayoo xaqu lqaraab buu kuu leh saddexdaa xaq buu kugu yeelanaya jiiraanna laba xaq buu kugu yeelanaya waa jiiraan muslim ah waa islaamnimo iyo jiiraan buu kulmista laakiin qaraabadaa maaha waa muslim waana jiwaarkaada wey idan xaquljiiraan iyo xaqulislaam buu kugu leh jiiraanna hal xab buu kugu leh waa qofka jiiraankaada laakiin aan muslimkaan ahayn waa jiiraan laakiin aanan muslim ahayn idan xuquuqdii jiiraanku kugu leh intaasoo dhan maraatibtaas inaad ilaalisi baa lagaa raba salafkeenna hore waxaa ka sugnaaday cabdillah bin camr bin caas saxaabiga jaliilka nin yuhuudiya iyo jiiraan hayan oo ehlu kitaab oon muslim aan ahayn maal maalmaha ka mida ah iyo neef iyo waxbay qasheen hilib iyo waxbay samaysteen neefkii markii hilibkii la soo kariyey cabdillah bin camr cas saxaabiga daliilka wuxuu yidhi ka bilaaba qofka oo ugu horreeya ninkan jiiraankeennaa yahuudiga u geeyu yidhi xumintiisa ha loo geeyu yidhi inteenna kale inteenna waxba dhadhamin qofka ugu horreeya asaga ha noqdo yidhi jiiraanka ka bilaabu yidhi acduuhu marka jiiraankeenna yahuudiga u geeyu yidhi isaga ha laga soo bil waa yahuud weeyaan adogow innaga ma umalan yahuud inaan wax siin lahayn jiraan buu la aha ehlu kitaab oo islaamka ku dhex nool wuxuu yidhi asaga ka soo bilaaba asaga u geeyu yidhi isagii baa laga soo bilaaba markaa kadib baa dadka loo fasaxay waxay cuni lahaayeen bal u fiir siday saxaabadii iyo salafkii u ilaalin jireen jiraanka sida oo kale ninka liyaa cabdillahi bin mubarak oo boqol iyo siddeetan iyo kowgii hijiriga ahaa dhintay raxmatullaahi calayhi oo nin cajiibaan ahaa marwasi iyo halkaasna u ahaa reer khuraasaan buu ahaa nin caalima asalkiisana turki sulaala turkiya ayuu ahaa ayaa wuxuu leeyay jira baqdaad yuu guryo guri ku lahaa waxaa jiraan lahaa nin yahuudiyaa jiraan lahaa ama nasraani adu nin ahlu kitaaba ayaa jiraan lahaa oo laakiin gaal oo muslim aan ahayn baa jiraanay ahaayeen wanaag badan iyo ixsaan badan buu u samayn jiray maalinka dambe ninkii gurigiisii buu iib kusoo qortay waan gadanhayaa buui gurigayga waan gadanhayaa iibkii uu kusoo qoraybu wuxuu kusoo qoray iib qaali oo guryaha lebalka aha ka lacag badan buu kusoo qoray dadkii tujarada waa loo yimidoo waxaa lagu yidhi iibkaad kusoo qortay suuqa kama joogo guriga idan waxaanoo lacaga maxaad iibka ooga oogu daraysaabali guriga soo in lagaa gata ma rabti waan ogahay buui gurigayga inuusa suuqa guryaha lamidka inuu intaa ka joogin laakiin gurigayga wuu joogaa bui qiimahaasuu joogaa bui qiimaha inta extradeed ziyaadadaad aragtaan waa jiiraanka weeyaan jiiraan qiimi badan buu gurigaygu leeyahay saa darteed qiimahan aan ku soo daraye ziyaadada waa jiiraanka qiimihiisi weeyaan markaasaa lii waa jiiraankee wey cabdullahi bin mubarak baa jiiraan ilaa buui bal u fiirsa waa waxaa la yihahdaa alfadlu maa shahida bihi caadaa'uka fadliga iyo qiimaha waa wax cadowgaada uu ku qiraalya nin cadowgaadaoo kaa soo horjeeda hadduu mar yidhah ninka waa nin caadila waana cadowgaada ogow fadliga kaasaa la yihahda yahuudi oo xasadka iyo buqdiga iyo xumaatadu islaamka u haya aan ilaahay rabbulcaalamiin intuu qur-aanka ka hadlay aad aragteen yaa wuxuu u qiray wuxuu cabdullahi bin mubaarak baa jiiraan ilaa saa darteed gurigayga waxaan qaaliga oga dhiga jiiraanka weeyaanba oo ninka berri iga gata jiiraan macaan buu helahayaab idan bilaash inuu ku qaata muhu yidhi waa inuu qiimo u yeesho gurigayga qiimo u yaaluu yidhi bal u fiirso cabdillah maar wuxuu ku yidhi anaa kaa gaday intaasaan intaad ku qabsatay baan kaa siina hor iska tag bu ku yidhi waa jiraanku ku ogaa weeyaan marka iyo akhlaaq ficnidii sidaasay salafkeenna hor ahaan jira innagana hadda jiraanka intaan ku tumanno yaan dhinaca kale oga baxayna wa axsin ilaa jaarika takun mu'mina iimaankaadu kaamil buu noqonayaa malik binu dinaar ninka la dhihi jiray zaahidkaha ah. mawsuucada marka azuhd waraqaa'iq markay ka hadlayaan tarjamadiisa malik binu dinaar wuxuu ahaa nin cajiib ayuu ahaa oo zaahida oo waxyaabaha maaragtay raqaaiqda quluubta iyo cibaadaadka iyo xikamka laga wariyo nin aad u qiimo badan ba ayaa waxay soo naqliyeen tarjamadiisa markay ka hadlayeen sir calaamunumal iyo kayrkii markuu ka hadlay ya waxaa la soo naqliyey nin gaala oo gaaladii muslimiinta ku dhex noolaa ayuu jiiraan la ahaa jiiraan markuu la ahaa gurigooda guryaha dhooba iyo waxaasay ahaayeen marka waxaa udhexeeya hal jidaar baa udhexeeya hal derbi baa udhexayn jira marka kii gaalka ahaa ee jiiraanka la ahaa musqushiisu dhinaca kale ahayd wuu soo wareejisay xaggan buu kusoo wareejiyey maali bn dhinaciisii buu ka dhigay markaasaa biyiha iyo waxyaabaha wasakda yuu ku daaday kas buu agga ugu daadin xaggiisuu u daadinhayaa muuskii iyo qoyaankii baa dhinaca kale u bixi xaggaas uu ku dhibahaya wuxuu aggan usoo mariyey aad ku dhibti buu le maali bn dinaar rajo iyo jatan uma dhahay wasakdii iyo wixii aggiisi usoo dhacaan dhamuu dhaqi iska nadaafin wuu ahaarin khalaas ju iyo jatan uma dhahay carruurtiisii reerkiisa wuxuu i wax hadli kara malihi maxaa yeelay xusnuljiraan buu rasuulkuna amray bu jiraanka jibriil inuu heer inay isdhaxlaan uu gaadhsiiya ayaan u malaynhayu idan waxaa weeyaan jiraanka wanaaggiisu ma uhu yidhi inaan wanaag u samaysiye taxamululaada dhibkiisana inaa u dulqaadatay waa meesha ugu sarraysa jiraan xusnu jiraanka marka dadkiisio dhan wuxuu yidhi qof la hadli kara ma jirto wixii wasakha uu ku soo daaday waa aayar iska dhaq kanna waa ujeedaa intaas oo sanay jiraan hayn oo waxaanuu samaynhay gaalkii wuxuu waayey innaba hadal iyo weji maaragtay yar bedelan iyo hadallo lagu soo tuuro iyo cid wax xanaaqa macal hooyadii reerka joogtay iyo carruurtii kuwa yar iyo kuwa weyn aabbahood innaba wax weji xun buu ka waayey iska badaa hadal la dhehe innaba weji xun iyo wax si xun usoo fiiriyuu ka waayey maalinka dambe intuu u yimid wuxuu ku yidhi gaalkii baa imanaya ma og tahay buu yidhi waxyaabahan dhibkan kuu imanaya meesha kaaga yimaadaan haa buu waan ogahay xag inaan anugu kugu soo daadiya sooma ogid buuhi haa waan ogahay buui limaadaa aad iila hadli laadahay buui limaadaa radulficli lagaaga leeyahay buui miyaad iga cabsanaysaa ma maxaa jira see wax u jiraa buu ku yidhi ma waxbaa maskaxdaada waxsi ka yahay waxaan miyuusan ku dhibaynin asagii baa soo doontoo weydiinaya innii laa aclam buui waan ogahay intaasoo dhibna way igu haysaa buui oo wasakdan ay igu soo daadinaysa waa y dhibaysaa kaamana cabsanaya anaa kaa xoog badan buui intan oo dhanoo muslimiin weeyaan khilaafada islaamkan ku dhex noolahay bu calanka taagan waa calanka islaamku xukunku waa xukun islaam bu hal mar baan karbaash kaala daali karaa gebigaadaba adiga carruurtaadaan ku qaramsan karaa bu laakiin waxaan kuu daayay diintaannadaana amrayso sida xusnuljiiraan bay diintaannaduna amraysaa kaana rasuul llahi alayhi salaatu wasalaam yusiina biljiwaar xusnuljiwaar buu rasuulku noo dardaarmay bu diintaannadana amraysa inaan kuu dulqaadano kuu dulqaadanoon dhibaatadaada iyo wasakdaada inaanu u dulqaadanno oon hadhow ajir ilaahay kaga helno diintaanadaan amraysu yidhi ee diin weeyaana waxaan cabsi aan kaa cabsanaya midnama uhu yidhi tawxiidkuu ninka ku dhawaaqay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna moxamadan rasul lah bu yidhi tawxiidkuu qira taasaa diinu yidhi taasaa diin uu yidhi waxaana dhib geystay oo dhanba haddii aad oo og aad ii dulqaadatay ajir aad ku heshid darteed asaa u leedahay taasaa diinu yidhi tawxiidkii buu qabsada wuu islaamay sida uu diinta kusoo galay akhlaaqdaasay muslimiintii hore bixin jireen innaga inteen leeg baad u malaynaysaa jiiraankaada gaal iska beddaaya muslim asagoo jiiraankula hal mar hadduu kusoo fiiriy saddex jeer fiiri baadi hal mar hadduu ilxun kugu soo fiiriyo adna saddex jeer dib u fiiri hal mar hadduu kugu gacanqaadana shan jeer u gacan qaad ba inagu dhahayna marnaba waxaa weeyaan idaa kuuma daaya qofka wuxuu kugu daaya alla tusa barbaaxda laba jeer ooga dhiga saga haba cararaba jiiraanka dhinaca kale rabbulcaalamiin dadka fiificnaa markuu ammaanahay asiya bint musaaxim oo fircawn xaaskiisa ahayd oo gabar fiican oo nabiyullaahi muuse rumaysanay ahayd aadna fircoon uu u dhibi jiray markuu fircoon ciqaabahaya suuratu taxriim dhammaadkeeda alla subxaana wa tacala muxuu kaga sheekeeyey markuu fircoon ciqaabo sida ibnu kasiir uu soo naqlinayo bannaanka lasoo dhigo oo meel cagagub oo ciiddu ay kulushahay intuu saa u waro ciidamadiisu ku dalbado yaa gacmaha iyo lugaheedana saa loo tegi jiray oo loo dhisi jiray watad baa layihahdo gacmaha kaga xidhsay watadka waxaa la yihahdaa teendhooyinka markii la dhisahayo waxa dhulka lagula qabtaa la yihahda ama bir ha ahaato ama wax kaloo lasoo qoro ahaado xarkaheeda dhulka lagula qabtaa la yihahda watadkaasoo fircawn marka wa fircawna dil awtaad soomahayn aayad marka bahashaas yuu wadan jiray oo ku ciqaabi jiray gacmaha yuu kula xidhayaa dhulku kula qodbi jiray gabadha markii sida saan la tagahaya saa uu u tago oy qoraxduna ay ku dhacdo malaa'igta ilaahay baa u iman jirtay oo horay yaa hadhayn jirta sida maarata abu yacla kitaabkiisa musnadka uu ku soo saarhayo xadiidku waa mawquuf laakin min xaysu alxukmi waa marfuuc wey waana saxiix weeye ya waxay leehay markay qoraxdu ku dhacdo malaa'igta ilaahay baa hoosayn jirtay albaabka jannada guriga ay ku leedahayna waa loo furi jiray marka ciqaab iyo waxaanu dhanba mayna dareemaysa markaas waxay tihi rabbi bni lii cindaka baytan fi ljannati wanajinii min fircauna wacamalihi wanajinii min alqowmi الظaalimiin culimmadu waxay dhaheen xusnu اljiiraan iyo jiiraan qiimaha uu leeyahay gabadhaas ikhtaarat aljiraana qabla daar gurigii intaan la gaadhin dhismihiisii jiraan bay dooratay oo maxay tihi rabbi bni li cindaka bay ti allow agtaada guri iga dhis idan gurigii goor dambaa la sheegay ay sheegtay laakiin jiraankii dooratay jiraankii soo hormarisay rabbi bni li cindaka baytan fi ljanna wanajini min farcuuna wacamali halkaasaa waxaa laga qaadan bal ahmiyadda jiraanku uu lehay iyo qiimaha uu jiraanku leehay baa halkaa laga qaadanaya gabadhaa jiraankii bay soo hormarisay ikhtaarat iljiraana qabla daar bale jiiraankii bay dooratay daarta ka hor idan waaxsin ilaa jaarika takun mumina jiiraankaada wanaag u samee mumin baad noqonaysa mumin baad noqonaysaa iimaankiisa uu kaamil yahaye jiiraankaada wanaag u samee wanaag keliya maahe dhibaatadiisana u dulqaado jiiraan xuni hadduu yahay u dulqaado oo hagaaji jiiraan nimadkiisa qaybta kale afraad waxay ahayd wa axibba linnaasi maa tuxibu linafsik dadka waxaad la jeclaataa waxaad naftaada la jecesha wax allaala iyo waxaad naftaada aada la jeceshahay dadkana la jeclow waa martabada ugu sarraysa wey martakun muslima muslim dhabaad noqonaysaa islaamnimadkiisu ay kaamilta bini aadamka waxaad la jeclaataa waxaa naftaada aad jecesha wax kastood naftaada la jecesha khayr iyo janno iyo cilmi iyo darajo iyo wanaag oo dhan baad naftaada la jeceshahay hayrkaana la jeclow adduunka waxaa ugu xumbaaliya oo u bakaylsan qof wuxuusa gacantiisaba ku haynin khazaa'inta ilaahay qofka ku bakayla walaalkaa inaad u ducayso oo tiraad allaw u dembi dhaaf allaw u naxariiso allaw risqi u waasici allaw awlaad saalixa si inaad tidhaahdid ma qiimii bay kugu fadhidaa waxyaabaha aad u baryaysay maadi xoolahaada laga soo goynaya khazaa'inta ilaahay baa malaawa buuxda idan qofka ku bakayla oo ugu xun adduun idan dadka muslimiinta ood la jeclaatay waxaad naftaada la jeceshahay islaamnimadka iyo kaamil ka dhigtaa idan laakiin masaaibta maanta jirta waxaa weeye waa yarta muslim muslim kala jecel naftaada waxaad la jeceshahay inaad dadka la jeclaatina darajo sahlan maaha waxay dhahaan waxay dawo u tahay arrinkaas amraad fara badan oo haddii isbitaal kasta la geeyey iyo meel kasta la geeyey aan dawo loo helin bay arrintaa dawo u tahay inaad walaalkaa la jeclaatay waxaad naftaada la jeceshahay xasadka iyo xiqdiga iyo buqdiga iyo kala jeedsiga iyo maaragtay minjar habaaminta waxaasoo dhan waxaa dawo ah inaad la jeclaatay walaalkaa naftaada waxaad la jeceshahay haddaad mar heerkaa aad gaadhi xasad kuma geli maayo ma xastaysiba leanna waxaad ogtay waxaa la siinayo inuusan waxaaday ahayn baad ogtay rabbulcaalamiin baa labadiinaba irsaaqa idan asaga waxaa la siinaya waxaadi mooha waxa adi lagu siiyana wixiisi mooha sidaa haddaad mar heer kaa gaadhi waxba dhib kuguma hayo idan naftaadaad la jecla waxaad la jeceshahay kayrkaana la jeclooban waa d waa arrinta ugu qiimo badan wey bini aadamku laakiin way adagta shaxiix wey oo martabo kaste dadka ku wada jira waxaa weeye way isxaastahayaan dadka ganacsadaha ee ganacsiga ku wada jira way isxaasti hebel ka dhumule waxba ha u sheegin waxaa laga faa'iida hebel ha u sheegin leanno berri hadduu faa'ido uu kula soo gaadhi ama uu ku dhaafiba war faa'iidada gacan ilaahay bay ku jirtaa orod aad samaysay faa'iide maahe rabbulcaalamiin baa faa'iidada keena khasaarahana isagaa keena isagaa qadara idan hebel haddaad u sheegtay faa'iidaduu helay taadi maaho adigana faa'idaad gees u hele asna faa'idu gees u hele cilmigaad baranaysaan inaad u yeedho tiraada kaalay aan cilmi wada baran waxaa weeyaan wa labadiinna waad baran kartaan rabbulcaalamiinna waa idinku filan yahay waa idin deeqi waaqis calaa dalik idan naftaada waxaad la jeceshahay inaad walaalkaa la jeclaad waa arrin aad iyo aad u qiimo badan wey waa ka rasuulku yidhi alayh isalaatu wasalaam laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi wallahi laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhihi maa yuxibu linafsi idan iimaanka axadkiin kaamil maaho ilaa uu la jeclaado walaalkii wuxuu naftiisa la jecel haddii taa lidinka waayo iimaankaadu kaamil mao naaqis wey hadduu samboor kugu dhici walaal hadduu wanaag helo samboor uu kugu dhacayo iimaankaada dib u fiiri wey qof xanuunsan baa tahay qalbiyan baad u xanuunsan tahay iyo markaa yaad xanuunsanta iyo ruuxiyan baad u xanuunsan tahay ruuxdaada way jiran tahay qalbigaadana waa jiran wa maaragtay wa axibba linnaasi maa tuxibu linafsi idan dadka la jecloo waxaad naftaada la jeceshay dadka la jeclooba waxay dhahaan culimmadu xadiid kalea wuxuu ahaa oo rasuulka alayh isalaatu wasalaam ka sugnaaday intu soo baad ugu dheeraay wuxuu aha wa'ti ila annaasi bimaa tuxibu an yu'taa ilayk dadkana waxaad oola tagtaa oola dhaqantaa shay kasta ood jeceshahay in lagula dhaqma dad kula dhaqan wax kasta ood jeceshahay in lagula tacaamulo adna dadka kula tacaamulo shay kastooda ogolayn in lagula tacaamulana adna dadka ka ilaali wey aflagaadada iyo adin xun iyo wax xun dadku inay kugula dhaqmaan ma jecli fakadaalika adiguna dadka ha kula dhaqmin wey dadku waa adoo kale wey idan wati ila naasi bimaa tuxibu an yu'taa ilayka wy dadkana oola tag waxaad jeceshahay in adinina lagula yimaado oo wanaag idan wahaakada heerkaa hadday muslimiintu gaadhaan runtii xaqiiqatan wax badan baa maarata muslimiintu u hagaagi lahaa bal saxaabadeenna dib aan ugu noqon rabbulcaalamiin markuu taskiyeynayey muxuu alla subxaanaه wa tacaala muxuu yidhi wayu'iruuna calىa anfusihim walow kaana bihim khasaasa ayaa wa aayad qur'aana wey aayad qur'aana sabanuzuulkeeda nin saxaabiya yaa rasuulka soo martiyey rasuulkii waxba wuu u waayey markaasu wuxuu ku yidhi man yaakud canii ninka yaa iga qaaday nin saxaabiya ayaa ka qaaday oo yidhi rasuul allah anaa martigelinay gurigiisi ayuu keenay zawjadiisiibu wuxuu ku yidhi ninkan waa dayfkii rasuulka weye rasuulku soo martiyey rasuulkana wax wuu u waaye gurigeennaan usoo qaadaye maarata akrimi dayfka rasuulka hagaaji buu ku yidhi maxaad haysaa waxba ma hayay tiri xoogaa yaroo carruurta aan raba inaan siiyo basaan hayebi yay tiri yaan hayaa wuxuu ku yidhi nawimi awlaada seexi buui ciyaarsiiyo iska seexa iyagoo gaajaysan la seexi xoogaagaa yarkaad haysina ninkan martidaan siinayna sidii bay samaysayo alcaab iyo wax lagu ciyaaro yaa carruurta u samaysa carruurta marka xoogaa yar maaweelisan waa ciyaarta habeenkii durmo way iska seexdaan ceshiyga markii la gaaray way seexdaan carruurta xoogaagii yaraa way soo qaaday ninkii bay u keentay ninkii markay u keentay wuxuu yidhi markaad noo keenti waxaad samaysaa buu yidhi fadiisha ama faynuusta gaabi oo wax yaroo iftiinkeeda wax yar ka dhig wax yar buu kadhiyay ka dhigtay way gaabis si qofka kale qof kale qumaat u arkayni humaaga mooyaan uu si fiican u arkayni labadoodii bay waxay u keentay xoogaagii yaraa bay u keentay ninka saxaabiga waa baahan yahay laakiin wuxuu rabaa ninka martida ee rasuulka uu ka soo qaaday inuu hagaajiyuu rabaa kolkaasuu gacantu weelka saa u gelinaya waa mugdi waxba ka soo qaadi maya wuu iska soo celinaya afku saa u saaray inuu wax cunhayo kaa kaleu tusinaya kii martidaa wuxuu u qaatay waxaan in la wada cunhay oo asagii ninkan kale ee uu soo martiyey in uu la cunhay bas kii marka martidaha maa wixii iska cunay kan saxaabigan intuu gacanta saa u geliyo gacanta maran soo celinaya kadibna afku saarhaya ninka kale hadi wuxuu ujeedaa iftiinka yar buu ujeedaa inuu ninkan gacanta meesha geliyo dibna usoo celiya afka u saaray wax raamsanhayana wuu iska dhigi kii kale martidaa wixii buu eber ka dhigay tu qabsaday uuna ka dhigo wadaadiina halkaasi keligeed iska fadhidaayoo idna ay gaajisanta rabbulcaalamiin baa taalacanhay bal u fiirsada sidii bay dayifkii ku marti qaadeen intii hayeenba asagii bay siiyaan sidii buu ku cunay ku dhergay habeenkii ku bariyey ilaahay rabbulcaalamiin aayad la akrinayuu kusoo dejiyey wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa ayaan naftooda ayay ka dooraan oy dhaafiyaanoo dadkii kale u gudbinayaan ayagoo gaajo ku sugan ben oo gaajaysan yihiin idan alcibrau bicumuumi lafdi laa bikhusuus sababaliya ninkaa iyo qoyskaa ha ku soo degto laakiin waa caam qof kastoo muslim waa laga rabaa adigoo shaygii u baahan inaad gudbisi ood walaaladaa aad u gudbisi waa shay lagaa rabo wey sida saxaabigaa uu sameeyeba idan ayaddu waa caam wey sababka ha ku soo degto reerkaas qiimaha ay sameeyeen laakiin waa wax nalaga wada rabo wey laakiin hadda maanta bal u fiirso qof kasta oo kuu yimaada xoogaa yar hadduu kugu tumayo wax iga dara ani maanta ma jirto dadkan kale o dhan waa wada dheragsan yihiin way wada caafimaad qabaan anin baa rafaadsan marka haddaad wax heli karta ani isi hal marra arki maysi walow kuwa kugu dhowaan ha aad hebel baa iga daran anugu waan roonahay ee hebel waxaa la siiya ma maqlays hebel ah eh, isagaa ugu taajirsan anaa ugu baaba'sanays waxaa laga yaabaa hadduu asagoo ka fiican yahay wayu'iruuna calىa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waa dhammaad ma leh idan waa axiba linaasi maa tuxibu maarta linafsi dadka la jeclow waxaad adugu naftaada la jecesho wuxuu rabbulcaalamiin uu ku ammaanay aayadda qurame waxaa kaloo aayaad kale uu ku sheegay muxamadun rasuulullah waaladiina macahu maxaa la yidhi ashiddaau cala alkufaar ruxamaau baynahum dhexdooda raxmad dhexdooda way isu naxariisanaya midba mid kale u naxariisanaya midba mid kale u naxariisanaya siyarka waxay soo naqlinayaan maaragtay maxamed bin isxaaq kitaabkii siyarka iyo ibnu hishaamba qiso sanadkeeda u baahan in la baadho oo dacfi uu ku jiro bay soo naqliyaan oo maaragtay ka soo naqlinayaan raggii hore selafka ay ka soo naqlinayaan qisadaa waxay ahayd muslimiintu si isu jeclaayeen iyo sida ninkba ninka kale naftiisa uu uga waxan inuu walaalkiisaa helo asagaa haba dhintee say samayn jireen bay qiso soo saareen yay maaratay yay soo naqliyeen waxay leeyihiin maalin maalmaha ka mid a ah jihaad la galay dagaal baa la galay dagaalkii markii la galay muslimiinti muslimiin badan baa dhaawacmeen mayd badanna wuu dha maalinka aad bay u goleen muslimiinta dadkii gurmadka ahaa yimid ee muslimiintii usoo gurmaday dhaawac badanoo daadsan bay u yimaadeen raggii yimid nin ka mid ahaa oo biyo wada weel yaroo biyo ku jiraan ayuu la ordahayey qofka dhaawaca marka biyaha ugu horreeya in la siiyo ilana sun weeyaan xabaddan toddoba nin oo saa u jiif oo dhaawac oo toddoba qof oo saa dhaawac u ah ayuu soo maray bay dheh midka u horreeyey u yimid buu damca inuu biyaha u dhiibo kaasaa iga darane kaa kusii wad buu ani waan roonahay kaasaa iga daran kiibuu u tegey kii kalena ku kal usi kii kale us kii toddobaad markuu tegey yuu kii soo celiyey wuxuu yidhi midkii ushay uu ka soo bilaabay uu ku celi hebel baa noogu daran hebel u kaca markuu soo noqday kii u damb uu ka soo bilaabo uu ku noqdo asna nafta ka baxda u tegey kii kale uu ku soo noqdo asna nafti ka baxday midkii u dambeeyey toddobadoodiiba naftaa ka ba biyo ka bada asagooon jirin midda mid kale si ugu dhiibaayey toddobadoodiiba way naf baxeen ayagoo xabad biyo cabin waxay usoo qaataan qisadaas hataa ayagoo naftu kasii baxayaan say isgu huri jireen wa isagoo ogoo naftu kasii baxayso u baahan wuxuu li hebel baa iga daran biyaha ugeed kii kale wuxuu li hebel baa iga sii daran kii kale hebel innaga heerka ma gaadhne hataa wax u dhow ma jirto hebel baa iga daran wax dhihi ma jirto hebel waa caafimaad qabaayoo tolkiibaa u joogo aniga meeshayaaba ii joogaba wax ii joogaba maba jirtaba aniga wax iga baahan ma jirta waxay dhaafini wey war mahe masaajida iyo kan mahe ma jirto wax iga baaha badan maanta maba jirtaba yaa laga yaabaa in yaroo ilahay u naxariista mooyaane idan nafteenna waxaan la jecelnahay ilaa aan dadka kala jeclaana muslimiinta iimaankeennu islaamnimadkeennu kaamil ma noqon wa axiba linnaasi maa tuxibu linafsika idan ikhwati fi llah waa waxyaabaha naga maqan wey oo muxuu yahay maxaarimta iyo maxaramaadka oo la iska ilaali qanaacada waxa ilaahay uu ku qadaray oon ku qanacno jiiraankan wanaag u samayno nafteenna waxaan la jecelnahay oo muslimiinta aan la jeclaano waa afarta shay ee muslimiinta maanta looga baahaye laga laayahay wey idan muxaramaadkii o dhan baan burburinay ribadii baa la qaatay rishwadii baa la qaatay laaluushkii baa la qaatay dulmi baa la sameeyey xukunkii baa lagu jawrfalay wixii oo dhan baa eber laga dhigay muxaramaad la ilaaliyey waa yarta qanaacayna qaadaninoo melyanis haddii nala siiyo wax kalaan sii raadinayna jiiraan xumaan la nimid oo jiiraanka wax ilaaliya waa yarta nafteenna umaan anaaniyaa noqonay oo kayrkeen inaan wax la jeclaano maba ogelinba maba ogelinba imisanmaark waad artay reegaarta daatiin iyo noystan kuraasaha iyo kursida ee maarata baarlamaanka soo kuma tartantaan mase hal qof baa loo daayaa macnaheeda malihi la jeclaada laakiin hataa muwaafaqo ma yeelanaysaan war hebel iyo hebel waa isku mid wey xoday iyo garas haddii maarata kursiga waa isku mid wey laakiin innaga maxaa maslaxa noogu jirtaa yaa dadkan wax u qabanhaya yaa wax noo qabanhaya intaan fadhi la fadhiisto qofka innaga aanu ku tuhmayna khayro wax noo qabanhaya an u dhiibanno hataa ku heshiin maayaan midba mid kale ninkiisu la soo ordi ree hebel ree hebel baabi'inno saanu innagu usoo baxno aan eber ka dhigno iyo wixii lamidka marka ikhwati filaahi waa arrin muhiima wa axiba linnaasi maa tuxibu linafsi qodobka shanaad ee ugu dambeeya wuxuu ahaa walaa tukir اdaxika qosalka ha badin faina karata اdaxiki tumiitu اlqalba qalbiga ayuu dilaa saaad ogsoontihiin ma qalbigu waa mudqa cad weeyaan rasulku alayh الsalaatu wasalaam xadiidka saxiixa qalbigu waa cad ku dhex jirta jasadka hadduu hagaago idaa salaxa idaa salaxa salaxa aljasadu kullu hadduu qalbigaa fiicnaado jasadkao dhanna wuu hagaagaya hadduu jiradana jirkao dhanna waa jiranaya alaa wahiya alqalbu rasuulka alayh isalaatu wasalaam idan qalbiga in la ilaaliyo oo mirirhka iyo waxyaabaha caafimaad darrada u keena in laga ilaaliyo waa shay waajibow idan waxaa ka mid a waxyaabaha dhibka u keenaya qosalka qosalka uu qofku iska qosl dholla caddayntii muusadu dhib ma leh laakiin inuu qofku qosalka uu badiyo marad weey qalbiga ayuu dilhayaa qalbiga haddaad ka dhimatina qiimo ma yeelanaysa qalbiga mar kastoo qalbigaada uu nool yahay qiimo badan baad yeelanaysa mar kastoo qalbigaada uu jiradana waxaa weeyaan waa rajaada waa yari idan waxyaabaha qalbiga halleeya waxaa ka mid a ah macaasida waxaa ka mid a ah qosolka badan baa ka mida ah. idan rasuulku wuxu hi walaa tukir daaxika wuu ka nahiyey qosolka ha badinin maxaa loo diiday faina karata daxiki tumitu qalb qalbiga ay disha maarata qosalka faraha badan idan waa amraad oo quluubta ku dhacda wey idan arrintaas la iska ilaaliya idan hataa inaga dhaqan ahaan baa qofka qosalka badan ausa ficnayn qofka qofku hadduu xeshood leeyahay qosalkiisa wuu yaraanaya laakiin meel kasta qof iskaga qoslaayo afka saa u kala hayn ma ficna arrinka akhlaaq xumo wey waa akhlaaq rasuulkeena alayh isalaatu wasalaam marka la sifaynayo kaana yatabasam baa la wuu dhoolla caddayn jiray wuu muusoon jiray sidaas ee rasuulka akhlaaqdiisa inuu laakiin qabqaca qofku yidhaahdo afka kala qaado waa laga fiicay aad bay arrinta waa arrin xun wey idan sifaadka xunxunku rasuulka calayh isalaatu wasalaam noo diida macaasidaa ka mida ah waxa qalbiga raanka iyo mugdiga saara macaasida ha laga fogaado oo qosolka badan iska ilaaliyaan idan xadiidka ikhwati fillahi haddaan miisaan ka saar iyo muslimiinta aan u bandhigno inta ku sifooda muslimiinta maanta waa yarta inaan maxaarimta la iska ilaaliyo wixii ilaahay ku qadaray inaan ku qanacno inaan jiraanka wanaag u samayno nafteenna waxaan la jecelahay inaan muslimiinta la jeclaano inaan qosolkii waxa qalbiga dila aan iska ilaalino shantaa arrimood waa shanta muslimiinta hadday ilaaliyaan ay quality yeelan lahaayeen qiimo badan bay yeelan lahaayeen waa shanta haddii la waayana muslimiintu qiimo badan si kasta u badnaadeen ayna qiimo fiican yeelanayn maxaa yeele maxaarimta haddii la baabiyo haddii lagu tunto riba imisaa la qaataa laaluush imisaa la samaynaya dulmi imisaa la samaynaya magaaladiina gaaraysa naftirkeedaa laga dhammaanayn sawhdimaha laisku riixi boosaska laisku haysanayo dhulka ilaahay baa cidhiiri noqonay dhulkan oo dhan gaaris waa dad yar wey imise gaaris gaaris hataa hal malyan ma gaarhaya man umar wax yar baa ku filan wax yar baa ku filan waddamo dhan waddamo dhan oo shan iyo toban malyana ah ama lix iyo toban malyan dhan oo soomaaliya o dhan ka badan lix iyo toban malyan gaarhayaan baa wuxuu dhulkoodao dhan dhan yahay noo istan yuu la ege min huna ilaa iyo wajeer ilaa iyo madheera dhinacana liboy ilaa iyo xuduudka intaasuu dhulka dhan la egyahayba an iyo toban milyan lix iyo toban milyan baanu ku nool noo istaroor haddii laisku soo ururiya imise gaadhaysaa meeqay gaadhaya hataa laba milyan ma gaadhayaan waa wax yar wey waa yari cadad yar wey noo istaroor marka laisku soo ururiyo n f d dadka ku nool shan iyo toban milyan baa ku nool noo istan inta yaa waddan dhan oo dawlad idil ah. waddanka netherland la yihahdo ama holland la yihahdo waa waddan aad u yar wey aad bu yar saddex saac saddex saac baad waddanka dhan kaga bixi gaadhi haddaad qaadad min araf ilaa araf waa saddex tr maarata three hours wey yani balaca yuu aad u yar dhinaca dheerarka waxoogaa uu yaryahay uu dheer yahay laakiin balaca jarmalka haddaad ka soo boodid dhinaca kale beljamka saddex saac ba kugu qaadan mayso saddex saa dhinaca kalea taaganta bal u fiirsa innagaa halkan imisaa u soconaysaa libo iyo halkan saddex saa miyaad u socon way ka badan tahay saddex saa loo socon maayo idan intaa baaxadda dhulka dhannaa ee yaraay saddex saa loo soconayo shan iyo toban milyan baa ku nool oo la ego beeraha iyo tadawuraadka iyo teknolojiyada iyo warshadaha iyo waxay ku sameeyaan aan caadi hayn waa han iyo toban milyan lix iyo toban milyan wey innagoo intana gaaris iyo nawaaxigeedana dhulka oo maarata arlada ka bad buura aan lahayn waxba aan lahayn oo dhul wada weliba ayagu waa wada bad midhan waa dhul bada ah wey baddaa la xabaali halkan iyo ilaa iyo maarata waxaa la xabaalhayaa madhoogo mase maroora baa la dhihi jira intaasoo bad ayaa la xabaali radmid si loogu wada iyo dhagax iyo wax loogu wado kadib markii la xabaalo ayaa la duldegay marka guryaha laga duldhis ilaa konton sana ay guryaha dhisnaanayaan konton sano markay dhammaatay waa la jakimi biyihii meesha soo gaadheen iyo intay soo jabsadeen yaa hoosta laga fiirinaya haddana dibba haddana loo celinaya loo kabaasaya oo dhagaxii iyo wixii baa lagu shubay imtixaan intaa markays haddana dib waa laga sii durki inta in laegba haddana sii xabaali baddi ilaa iyo laga tago bangal ilaa laga gaadho intaasaa baddi la gelhaya oo la xabaali baddi baddi baa lasii riixi oo lasii fogey meel la dega ma leh waa dhul dhan oon buur hal buura ku arki mayse dadka si loo fahansiiye buuraha oo ardada jaamacadaha iyo loo dhigahay iskuulaadka buur weligood ma inaan marka lectureka markii la baxaynayo marka jeolojiga eh, iyo cilmi ardada iyo waxaa loo sharxayo buuraha ka mida buurba ma lahaba dhulkii see qofka marka dhulka ciiddii bay tuurhayaan oo ciiddii baa la tuuri cagafya intii la keeno baa ciidda la tuuri la tuuri waxay la ekaanaysaa buur baa lala ekaysiinaya kadibna biyaa lagu belbeli kadibna geedaa lagu tallaali dhir baa ka bixi buur weyn bay noqonaysaa ama hal dhagax laakiin male waa lasoo hooshoosejinaya marka waxa la leeyahay waata buurtan baa la yidhahdaa waxan baa buur la yidhahdaa kan wey waa tan oo dhagax la sarsaaray waxaasaa loo sharxiy marka waxaan ka wadaa inaga dhulkeenna ilahayna siiyey waasicnimadkiis haddana maca daalika mudaayaqaad iyo cidhiidh iyo dhul isku qabsada iyo hiblaaye iyo kan iyo xasadnimo waxaa ka maqan sifaadkii baa naga maqan waaxiba linaasi maa tuxibu linafsi walaalkaa oo jiraan kula soo noqday oo muslima oo subax salaamaysaan assalaamu calaykum wacalaykum assalaam yaa akhi kayf alxaal haddaad dhimatid waad marta ku xabaali hadduu dhinto waad xabaalaysaan waad isbooqanaysaan xuquuqdii oo dhan baad gudanay waa walaalka muslima wey faad leehay iga riix ha iga fogaadee sii soo dhawaani iyo wixii la midka marka waa arrin khatara wey waa sifaadka maanta muslimiinta markay ku yaraadeen cadow baa ilahay ku salliday cadow baa meel kastoo joogaa lagu salliday maxaa yeelay sifaadkii laga rabay oo maxaarimtii iyo xumaatadii laga fogaadaay ina wixii ilaahay kuu qadara ood ku raadli noqoto inaad jiiraankaada wanaag u samaysay inaad naftaada la waxaad la jeceshahay khayrka anaad la jeclaad waxyaabahaasoo dhan waa sifaadkii qofka muslimka looga baahnaa wey haddii nalaga waayena waxaa noqonaynaa khatar bay noqonaysaa idan ikhwatii fi illaahi naftaydii naftiina wax u dardaarmaya sifaadka inaan ilaalino wasiyat mustafa wey waa nabigeena ala sla dardaarankiisa wey tawjiihiisa wey man yaakud canii haaulaai kelimaat bu war kelimaadkan yaa iga qaadanayo fa yacmal bihina ku camal fala aw yucallim man yacmal bihin ama qof kale bara ku camal falahay abu hurayra fartag aniga yaa rasuul kaa qaadanayo markaasuu gacantii qabtay bui fa akhada biyaddi facadda hamsan shan arrimood buu ii tiriyey bu abu hurayra dadaalkiisaad garanaysaa afar sana keliyu rasuulka la joogayo uu rasuulku marka uu la noolaa kadibna rasuulku waa dhintay afartii sano waxa uu ka wariyey baa muslimiinta ilahay ku anfacay shan kun iyo intaasoo boqol oo xadiid buu rasuul ka wariyey idan ikhwati fillahi hadda abu hurayre iyo saxaaba oo kale lama noqon karee bal inaanu isku dayno inaan nafteenna carbino oon isku dayno inaan sifaatkaa fiifiican aan nafteenna ku soo celino balan aan ku dadaalno ilahay subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa biasmaء xusn wasifaati اlculaa inuu rab اlcaalamiin xaqana tuso allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna itibaaca وarina albaطila baطila warzuqna اجtinaabah اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير بارك الله فيكم raalli ahaa waa idinku dheereeyey marka khayr baan idin dardaarmaya وجزاكم الله خير